bismi illaahi araxmaan araxiim alxaju xajkiiyow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala ashhurun bilayaalo weeye ashhurtaasoo macluumaatun oo la og yahay faman ruuxii farad la farad yeeloo naftiisa ku farad yeela fiihinna bilahaas dhexoodow dha ilaahay alxaji xajku farad yeela falaa rafasow dha ilaahay jimaac ma uusan ahaanin walaa fusuuqa faasaqnimana ma aysan ahaanin walaa jidaala doodina ma aysan ahaanin fi lxaji xajka dhexdiisa o dha ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala alxaju xajkiyow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala ashhurun bilayaalo weeye macluumaatun oo la og yahay hadda waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay casharkeennu horo inaanu ku dhex jirnay acmaalu lxaj casharkeenna maantana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo sagaashan iyo toddobaad oo suuratulbaqara ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu wa watacaala halkaa nooga warramayaa miiqaatulxaj ayaa ilaahay nooga warramayaa miiqaadka oo mid zamaaniya iyo mid makaani ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa gaar ahaan hadda meeshan waxaa lagu sheegayaa miiqaadka oo zamaaniga ayaa ilaahay ku sheegayaa subxaanahu wa tacaala marka waxaynu ka soo baxnay xajka faralnimadiisa iyo cumrada iyo wixii axkaamahayoo ku jiray ayaanu ka soo baxnay oo ilaahay subxaanahu watacaala noo soo sheegay aayaddii aayadda tan ka horaysay marka waxyaabaha dimaa'da oo la iska doonaayo haddii cumrada maaragtay la sameeyo qiraan ama tamatuc la sameeyo ilaahay wuxuu noogaga soo warramay in arrintaasi ay gooni ku tahay dadka waxa weeye ka baxsan xaramka oo markaasi masaafo meel u jirta iyo wixii kasii xaggeeya ka imaanaya oo aysan ku jirin markaasi dadka ahlulxaramka ahu aysan ku jirin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala alla ka cabsada ayuuna soo dhahay waxa alla idin amraayo idinkana reebaayo ogaadana alla inuu shadiidulciqaab yahay halkaa marka waxaana loo kaga sheegayaa qayb ayaduna ka mid a ah acmaalulxaj oo weliba qaybta ugu dambaysa ah xajka waxaa ilaahay nooga warramaya subxaanahu wa tacaala miiqaadkiisa oo zamaaniga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegaya alxaju xajkii ow dha ilaahay ey waktuhu ayaa laga wadaa xajka waqtigiisu ashurun bilayaalo weeyow dha ilaahay macluumaatun oo la og yahay ow dhah ilaahay oo macluumahoo la yaqaano waxayna noqonayaan bisha shawaal iyo bisha dulqacda iyo tobanka oo bisha dilxija ayaa loola jeedaa faman ruuxii ayuu dha ilaahay faralla farad yeela oo naftiisa ku farad yeela fiihinna bilahaas dhexoodowna ilaahay alxaji xajka ku faral yeela oo bilahaas dhexdooda xaj xarmada falaa rafasow dheh ilaahay ma uusan ahaanin fuxshi ayuu dheh ilaahay falaa rafasa fuxshi ma ahaanin amase falaa rafasun walaa fusuuqun walaa jidaala labadan ugu horaysa tanwiinna waa la akriyaa oo laba rafcaa walaa jidaala laakiin ayadu seeda weeye iyo haddii maxaa weeye hal shaqal oo nasbaa la akhriyo waxa weeye wax macnaahu iskama bedelaayaan ilaahay wuxuu yidhi faman ruuxii faralla ku faral yeela naftiisa fiihina bilahaas dha ilaahay alxaji xaj ku faral yeela falaa dha ilaahay fuxshi ma uusan ahaanin walaa fusuuqa fisqina ma uusan ahaanin walaa jidaala doodina ma aysan ahaanin filxaji xajka dha ilaahay marka hadda waxa weeye waa khabar oo bimacna naxya weeye oo waxaa ilaahay leeyahy subxaanau wa tacaala rafas ha laga dheeraado ayuu leeya ilaahay rafaska waxaa loola jeeda ahljamaac fisqina ha laga dheeraado macaasi ha laga dheeraado dood waxaa weeye xajka dhexdiisa lagu doodane ha laga dheeraado ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay marka waxa weeye waa khabar oo bimacna nahya ah, intaas waxaa weeye waada nahy weeye marka ilaahay wuxuu yidhi wamaa tafcaluu waxa aad fashaan oo min khayrin khayr ahow dha ilaahay wamaa tafcaluu waxa aad fashaan ow dha ilaahay oo min khayrin khayr ah waxaa ka mid a masalanba sadaqadii yaclamhu llaahu alla waa ogaanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waan idinku jaazinayaa marka hadda markii laysi soo faray waxyaabihii canug ahay oo markaasi xajka ka reebanay marka qofka oo muxrim uu yahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa tafcaluu wixa aad fashaan ow dha ilaahay oo min khayrin khayr ahow dha ilaahay sadaqa iyo kayrkeedaba yaclamhu llaahu alla waa ogaanayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu og yahay waa idinku jaasinayaa weye watazawaduu zaad qaatow dha ilaahay fa ina khayra zaadi zaadkan ugu khayr badanow dha ilaahay attaqwaa ayuu dha ilaahay waa midka lagu dhowrsado wataquunii ariga iga cabsadow dha ilaahay yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala watazawaduu zaad qaatow dha ilaahay wax safarkiina idin gaarsiinaaya maxaa yeele xaj markii la xejinaayo waxaa markaasi meesha imaanaya oo layska doonayaa safar ayaa jiraya safarkiina hadda waxaa weeye zaad ayuu doonayaa oo waxaa weeye zaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha markaasi waxa weeye shuruudda markaasi qofka xajku uu kula waajibaayo inuu zaad haysto ayaa ka mid ah oo ilaahay aayaddan man istadaaca ilayhi sabiilan nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu ku fasiray azaadu waa raaxila ayuu dhahay oo qofkii xaajiga ahay inuu zaad qaato sahay qaata ayaa la doonayaa markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa zaad qaata ayuu dhahay waxaase la sheegay aayaddaanu waxay kusoo degtaa la yidhi dad reer yaman ku kusoo degtaa layidhi dadkaasi way xiji jireen baa layidhi ayagoon zaad haysan markaasay dadka dulsaar ku noqon jireenoo dadka zaadka soo qaatay ayay dulsaar ku noqon jireen oy tuugsa jireen baa layidhi marka qoladaasaa loola jeedaa haddii la yidhaahdo sawinusuulka aayadda waa sidaas weeye laakiin waxay isaga macnaysmi karaysaa wa zaad qaata oo waxa weeye aakhiradiina iyo macaadkiina u zaad qaata fa ina khayra zaadi zaadkan ugu khayr badana attaqwa taqwo weeye oo taqwadu markaasi khayru zaad weeye qofka ilaahay ka cabsada taqwadaas waxa weeye zaadkan ugu khayr badan ayay u keenaysaa ilaahay leeyahay sidaasna waa lagu fasiri karaa oo markaasi waxa waaye sidaana laga dhigo way bannaan tahay laakiin sida tafsiirka koowaada oo aayadda sabnusuulkeedu ahay qoladaas ahlulyamantaa ayaa loola jeedaa layidhi markaasuu dhah haddana ilaahay wattaquunii iga cabsadow dha ilaahay yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow iga cabsada ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala laysa calaykumow dha ilaahay korkiinna ma ahanow dha ilaahay junaaxun dembi an tabtaquu fi an tabtaquu inaad dalabtaan fadlan fadliyow dha ilaahay fadligaasoo min rabbikum xagga rabbigiinna ka ahaaday oo tijaaro waxa weeye xajka laga tijaaraysto ayadda iyadana meesha aynu ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin waxay ku soo degtay baa layidhi dad maaragtay a markay xajiyeen inay markaasi waxa weeye xajkooda wax ay ku daraan kahday oo waxa weeye tijaare iyo wax ay samaystaan ayaa markaasa aayaddaani ku soo degtay baa layidhi marka aayaddan waxaa ilaahay uga warramaya subxaanahu wa tacaala arrintaas inaysan dhibaato lahayn weeye oo ilaahay wuxuu leeyahay falaa ba'sa bitijaarati bilxaji weeye xajka in laga tijaaraysto dhibaato mala weeye haddii waxa weeye qofka tijaaradaasu acmaasha xajka aysan ka shuqlinaynin waxaase culammadu isu khilaafeena la yidhi tijaaradaanu ma nuqsaaninaysaa sawowga xajka mase waa sidee culammada qaar waxay yidhaahdeen tafsiil ayaa ku suganoo tijaaradaanu hadday tahay qofka murugtiisa midda u weyn oo xajka uu aadayo hadday tijaaro tahay waxa weeye faralku waa ka dhacayaa laakiin xajkiisa sawow kama helaayo wuxuu la mid yahaa la yidhi qof markaasi waxa weeye qasad aan lahaynin ila alxaja mooye oo marka waxaa la yidhi qof masalanba waxa weeye iska xajinaaya laakiin waxyaabo kaleentoodoo xajkaas wax markaasi uu ka tiigsanaayo ama niyo ah uusan u haynin marka waxaa la leeyahay midkaan oo waxa weeye tijaarada murugtiisa tan u weyn ay tahay iyo cilmigiisa qaayadiisa horta marka ugu horeysa faralku waa ka dhacayaa layidhi laakiin sababgiisu lamid noqon maayo qof qasadkiisu xaj keligiis uu yahay qof xaj keligiisa oo macnaha ulajeedadiisu xaj keliya inuu xajiye ay taha weye haddii waxaa layidhi istawal amraan ay dhacdo oo qofkaanu tijaarana uu qasdaayo xajna uu qasdaayaa layidhi ayaduna waxay dhibaato ma lahaa layidhi oo dambina lagu samay maayo lana caayi maayo lana ammaani maayo waxaa la yidhi hadday tijaaradu xajka ay raacayso oo tijaaradiisu ay tahay mid markaasi xajka raacayso xajka acmaashiisa markau dhammaysto waxa weeye markaasi tijaaraduna ay dabagelayso oysan markaasi waxba aysan shuqlinaynin waxaa la leeyahay kaasaa la yidhi isagane waa u bannaan tahay baa la yidhi oo haddana liibaan buu ka helayaa khayr addunya iyo mid aakhira ayuu koobayaa midda hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay oo hadda aayaddan ilaahay uu ku sheegaayo laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikumna taasay noqonaysaa maxaa yeela ayaga asxaabta waktigaas waxay ahaayeen baa la yidhi xajkoodu iyo tijaaradooda waxaa weynaay xajkoodaa weynaay tijaaraduna markaasi xajkaasi iska raacaysay laakiin ayaga qasadkooda u weyn wuxuu ahay inay xajiyaan marka haddii qasadkaaku weyn xaj uu yahay tijaaraduna markaasi iska soo raacdo wixii meesha aad ka hesho uun markaa iska qaadato wax dhibaataa keeni mayso taas waxa waaye sawaab weyn ayuu ka helayaa liibaan adduunye mid aakhirna waa ka helayaa marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala laysa calaykum korkiina maahan junaaxun dembi an tabtaquu fi an tabtaquu inaad dalabtaan fadlan fadli ow dha ilaahay min rabbikum xagga rabbigiina aad ka dalabtaan fa idaa waktigii ayuu dha ilaahay afadtum aad ka tagtiin ow dhe ilaahay min carafaatin carafaad aad ka tagtiin waxa weeye markii wuquufu carafa uu dhammaado weeye oo habeenkaas markaasi loo hoyanaayo musdelifo loo hoyanaayo fa idaa waktigii afadtum aad ka tagtiin ow dha ilaahay min carafaatin carafaad fadkurullaaha alla xusow dhah ilaahay subxaana wa tacaala markii waxaa weeye bacda almabiidi musdelifa weye musdelifa markii la baryo oo waxaa la rabaa talbiyo iyo tahliil iyo duco iyo istikfaar iyo in lala yimaado cinda almashcari cinda almashcari alxaraami ayuu dha ilaahay mashcarulxaraam agtiisa fadkurullaha alla xusa ayuu dha ilaahay cinda almashcari alxaraami mashcarulxaraam makaanka la yidhaha agtiisa ow dha ilaahay mashcarulxaraamku waxaa weeye baa la yidhi waa jabal oo ku yaala musdalifo aakhirkeeda la yidhi oo la yidhaahdo qasax la yidhaahdo xadiisna nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam oo la wariyey in nabiga calayhi salaatusalaam meeshaa uu istaagay isagoo alla xusaayo ilaahayna baryaaya xataa asfara jiddanaa layidhi xadiis saxiixu muslimkuu wariye ayaa sidaas ilaah waxaa weeye qoraxdii iftiinkeedu uu ka soo dhowaado marka waxaa la rabaa maalintaas subaxda ayaa la baxayaa weliba markaasi waxaa sunno ah dadka lucafada ah in markaasi waxaa weeye qabla alfajri la hormariyo si waxaa weeye mino ay usii tagaan oo waxaa weeye le maalintaas waxaa dhacaya markaasi acmaasha xajka tii ugu dambaysayaa dhacaysao waxaa dhacaya ramyigii iyo maaragtay dabxigi iyo xalqigi ayaa dhacaya marka dadka lucafada in lasii hormariyaa la rabaa dadka kaleo xoog galana waxa weeye ilal isfiraar markaas inay ku gaaraan musdelifo oy markaas kabacdi ay ka baxaan marka meeshaasuu nebigu calayhi isalatu salaam istaagay baa layidhi mashcalulxaraam jabalkaas la yidhaahdo asagoo ilaahay xusaaya oo alla baryaaya ilaa markaasi waxa weeye iftiin jiddana uu ka helo wadkuruuhu alla xusa ayuu dhah ilaahay kamaa hadaakum sida alla idinku hanuunshay oo diinta diintiisa macaalimtiisa waxa alla idin baray uu idinku hanuunshay iyo manaasikul manaasikulxajka wadkuruuhu alla xusaw dhah ilaahay kamaa hadaakum sida alla idinku hanuunshay kaaftaan waxay u sugnaataa litacliil weeye wain kuntum ow dhah ilaahay intaan muqafafatu min asaqiilati wey isankeedii maxduuf weeye wainahu shani ayuu dha ilaahay kuntum waxaad ahaateen min qablii ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunintiisa ka hor la mina kuwa baadiyooba kuwa kumida ayaad ahaadeen wain kuntum waxaad ahaateen u dha ilaahay min qablihi alla hanuunintiisa ka hor intaan ilaahay subxaanahu wa diintiisa uusan idinku hanuunin la mina kuwa luma kuwa kamida ayaad aheedeen ow dha ilaahay uma bacdiyeeda ayuu dha ilaahay afiiduu shubnow dha ilaahay hadda khitaabkan wuxuu ku dhacayaa quraysh ayuu ku dhacayaa si khaas waana sheegaynaa suma afiiduu shubma ayuu dha ilaahay oo waxa weeye taga weeye qurayshay min xaysu meesha afaadla naasu dadku waxa weeye ay ka shubmaayaan meeshaas idinkuna ka taga weeye wastakfirullaaha ilaahay dhaafid weydiiya dunuubtiina in allaha alla kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun oo naxariistee ilaahay wuxuu leeyahy subxaanau wa tacaala suma afiiduu shubmaw dha ilaahay oo waxaa laga wadaa qurayshaa ilaahay wuxuu amrayaa inay carafo istaagaan maalinta sagaalaadka weeye ifaadahana waanu soo marnay inuu macnihiisu dafcu yahay weeye marka hadda waxaa la sheegay oo aayaddaani sawrasuulkeedu ahay baa layidhi quraysh waxaa la yidhi waxay joogsa jireen baa la yidhi musdelifo ay istaagi jireenaa layidhi maalinta oo carafada oo sagaalaadka oo dadku waxa weeye banka carafo ay tegayaan odayaashu waxay istaagi jireen baa layidhi musdelifo ayagoo dadka markaasi iskala sarreeya ayay halkaa istaagi jireen baa layidhi waxaa lagu magacaabi jiraa layidhi xumus ayaa lagu magacaabi jiray nimanka cadcaday baa lagu magacaabi jiray haddii la yidhaahdo waa maxay arrintaanne waxay dhihi jireen annagu waxaa nahay ahlulxaram ayaa nahay marka maanta waxa weeye annagu xaramka ka bixi mayno maxaa yeele musdelifo waxay ka mid tahay xuduudka xaramkay ka mid tahay ee carafana waxaa l waxay tahay way ka baxsan tahay ayaa la yidhi xaramku way ka baxsan tahay xuduudulxaram carafa way ka baxsan tahay marka waxay cilaysteen baa layidhi quraysh wax weliba ayaga markaa ra'yigooda heeday inay ayagu ahlulxaram ay yihiin isla markaasina meesha dadku istaagay istaageen oysan xaramku aysan ka baxaynin marka ilaahay taa iska daayo leeyahy ummadda lamid noqda ayaa leeyahy marka arrintaasna ra'yi ayagu ay lahaayeen weeye ah. markaasuu dha ilaahay uma afiiduu shubmuu dhahay qurayshay min min xaysu meesha afaalla naasu dadku ay ka shubmaayaan oy ka tegayaan weye oo carafo inay wax ka istaagtaan meeshaas ka soo tagee kabacdi waxaa weeye musdelifaha loosoo soo hoydo wastakfirullaaha ilaahay dhaafid weydiye ilaahay dunuubta aad samaysayna ilaahay dhaafid ka weydiiye weye maxaa yeela meelahan mawaalicdan mudaharadaa marka la joogo waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga waa dhaafayaa inkastoo ilaahay mar walba kafuur raxiim uu yahay haddana meeshaan munaasabo gooni ayay iska leedahay oo waa maxbadu raxmaad weeye naxariista ilaahay meeshay kusoo degaysa waaye waa meeshii ducada ilaahay subxaanahu wa tacaala addoominkiisa ugu ajiibaaye in allaha allow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala kafuurun allihi dhaafo weeye oo dadka mu'miniinta alla waa u dhaafayaa raxiimun allihi u naxariiso weeye alla subxaanahu wa tacaala fa idaa qallaytum aad gudatiin ow ilaahay manaasikakumuu dha ilaahay cibaadooyinkiina fa idaa watigii qallaytum aad gudataanw dha ilaahay manaasikakum cibaadooyinkiina cibaadaadka xajikum weeye xajkiina cibaadaadkiisa weeye masalanba waxa weeye rami inaad samaysaan oo jamratulcaqaba aad tuuratiin waa maalinta tobanaadkee oo waxa weeye dawaaful ifaallo aad samaysaan oo waxa weeye haddana mino markaasi waxa weeye aad ku istiqraartiin waxaa laga warramayaa ayaamu ayaa laga warramayaa markii acmaashii kale ay dhammaato fadkurullaaha alla xusowdha ilaahay oo tadbiir iyo sana la imaada maxaa yeela qofka waxa weeye xaajiga maalintan tumanaadka wixii ka horreeya asaga shicaarkiisu talbiye weeye talbiyadana markaasi wuxuu daynayaa maalinta tubanaadka oo jamratulcaqaba uu tuuranaayo maalintaas ayuu talbiyada wuxuu ku bedelayaa tadbiiruu ku bedelayaa maxaa yeele minhaajkaba waxaa weeye waa tou ahay wayaqdacu talbiyata weeye cinda ramyi waxaa weeye markuu tuuranaayo jamratulcaqaba agteeda ayuu talbiyada goynayaa laakiin dadkeennan caadiga ahoo markaasi iyagu xujayda aan hayn oo aafaaqda kala jooga waxa weeye annaga shicaarkeennu takbiir leh waaye oo takbiirta waxay bilaabanaysaa maalin bisha carafada ama maaragtay bisha dilxija takbiirtu waxay bilaabanaysaa subaxa maalinta carafo ayay bilaabanaysaa ilaa ayaamu tashriiqa casirka ugu dambeeya laga gaarayane takbiirtu way soconaysaa waxaana yidhaha takbiirkaas takbiir oo muqayada ayaa la yidhaha marka qofka xaajiga ahu isagu waa ka duwan yahay dadkan kale takbiirtiisu waxay bilaabanaysaa maalinta tubanaadka oo jamratulcaqaba uu tuuranayo marka ilaahay wuuri subxaanau wa tacaala fadkurullaaha ilaahay xusow dha ilaahay ka dikrikumowdha ilaahay xuskiiniyoo kale aabba'akum aabbawowgiin aad xusayseen ow dha ilaahay markii waxau dhahay ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadkiina aad gudataan oo waxa weeye mina lagu istiqraaro fadkurullaha alla xusow dha ilaahay ka dikrikum oo kale aabba'akum aabbayowgiina aad xusayseen ow dha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa kamaa kuntum tadkuruunahum weeye saad u xusi jirteen aabbaadiinni cinda firaaqi xajikum weeye xajkiina markaad faaruqda anteeda oo macnaha mufaaharadii aada samay jirteen weeye waxaa la sheegay carabtu jaahiliyada waxay ahaayeen ilan waxa weeye xajka jaahiliyaan oo islaamanba waa la xejinayay waktigii jaahiliyaday xeji jireenaa la yidhi waxay ka sheekay jireen aabbaa'dood yaa la yidhi ayagoo ammaana yaa la yidhi oo waxaa weeye shicir iyo markaasi qeyrkiisba ku ammaanaya marka nin ayaga ka mida ayaa wuxuu dhihi jiray masalan baa la yidhi inna abii kaana kabiira aljafnati aabbahay wuxuu ahay nin xeero weyn buu ahay waxau kinaayada uga wadaa nin sakhinimo badan oo macnaha waxbixin badan ayuu ahay marna wuxuu ku sheegi jiray aabbahay geesi u ahay nin walba waxa weeye aabbaa'diisi iyo ayuu ammaani jiraa leeyihi ow amase ashadda xaal uu daran yahow dha ilaahay dikran dikrigow dha ilaahay alla xusow dha ilaahay sidaad aabbaa'diin uxusaysiin ka daran hadda meeshaan macnuhu ma ahan in haddii waxa weeye islaamka la soo galay zamankiisii in la xusaayo aabba la xusaayo marka waxaa laga wada la yidhi inay dayntiin waxyaabihii aad farmay jirteen oo tafaakur tahay oo aabbaadiinna xusi jirteen meeshu waxaa aad samay jirteen dikriga ilaahay kusoo hara oo dikriga ilaahay badiya ayaa laga wadaa marka waxaa miisaal ahaan loogaga dhigayaa sidaad aabbaadiin u xusi jirteen ilaahay keligiisa u xuso hadda wax walba iska soo laabaa leeyahay maxaa yeela waxyaabahaas faanka ah waxaa rafciyey islaamka ayaa rafciyey marka ilaahay wuxuuli subxaanahu wa tacaala fadkurullaha alla xusowdha ilaahay oo waxa weeye ayaamahaas waxaa soconaya takbiir iyo sano iyo duco iyo ayaa soconaya kadikrikum xuskiinii oo kale aaba'akum aabbayahiin axusi jirteenow ilaahay oo ambase ashadda xaal uu ka daran yahay dikra dikri owdha ilaahay oo alla la xuso ayaa daran ashadana waa la xaalaynayaa weeye marka ilaahay uu yidhi subxaanau wa tacaala markii sidaas uu amray oo dadkii waxa weeye ilaahay hala xuso la yidhi dadkiyaa marka waxay noqonayaan laba qaybood alla uu yidhi subxaanau wa tacaala fa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah, min duun yaquulu ku qowlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aatinaa nasiib nasiibkayna fi dunyaa adduunyada nasiib oo la siinaayo wamaa lahu ownana u sugnaanin buu dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda min khalaaqin nasiib oona u sugnaanin marka hadda dadka meeshaas tegaayay oo xaramka ilaahay tegaayay ayaa laba qaybood ahay dad munaafiqiina oo waxa weeye aakhiro aan rumaysnayn oo aakhiro doonayn oo adduunyada kaliya raba iyo dad mu'miniina oo adduun iyo aakhiraba doonaya oo ilaahay rumeeyey ayay ahaayeen marka haddii lays amray in ilaahay subxaanahu watacaala la xuso oo sano iyo maaragtay takbiir iyo duco intaba ilaahay lagu xuso dadki marka waxa weeye arrintaasay laba qaybood ku naqdeen ow dha ilaahay marka hadda fa min annaasi marka la leeyahay waxaa la caddaynayaa la yidhi dadka carafo istaagaya ayaa la caddaynayaa xaalkooda sida uu noqonaayo maxaa yeele meeshaas waxaa weeye allabari badan ayaa la samaynayo ilaahay yaa lagu tuugaa markaasuu dha ilaahay fa min annaasi dadka waxaa ka mid ahow dha ilaahay madul yaquulu ku qowlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aatinaa nasiib nasiibkayne fi dunya addunyada nugu oo la siinaayo weeye wamaa lahu ownana u sugnaanin buu dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda min khalaaqi nasiib oona u sugnaanin oo wax uu maaratay aakhira kiilaaya aysan jirin marka hadda ducadaanu waa ducaau kayrilmu'miniin la yidhi mu'miniinta ducadooda kayrkooda waayaa layidhi ee ducada mu'miniinta sidaas ma ahan weeye oo iyagu markaasi aakhira ma doonayaan weye marka haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa ducada mu'miniinta ayuu noogaga warramayaa markaasuu dhah ilaahay wa minhum waxaa ka mida dadkau dhah haddana ilaahay man duul yaquulu ku qowlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan xasana nasiih wa minhum dadka waxaa ka mid ow dha ilaahay man duul yaquulu ku qowlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada xasanatan xasana nasii oo ilaahu adduunyada nicmo nagu sii wa fil aakhirati aakhira dhexdeedana xasanatan xasana ilaahu nasii dhahaya marka waxa weeye adduunyada waxa weeye waa nicmo iyo barako iyo khayraa loola jeedaa waxaa ka mid masalanba caafimaadkaa ka mida zawjo oo xasanahoo saalixa ayaa ka mid daar waasica ayaa ka mid ahaa yidhi iyo waxyaabo badan oo aan la soo koobi karin waxyaabaha markaasi weliba waxaa ka mid ah la yidhi daarul aakhiro loo kaalmaysanaayo maxaa yeele adduunyada wixii aakhirada loo kaalmaysanaayo waxay culimmadu yidhaahdaan fa min umuuri alaakhirati umuurul aakhiray ka mid yihiin weeye marka waxaa layidhi fa kullu amrin fi dunya yuwaafiqu dabca layidhi wa yuciinu cala daari alaakhirati fa huwa min xasanaati dunya ayaa la yidhi amar kasta oo adduunyada dhexdiisa ah oo dabciga waafaqaaya loona kaalmaysana ayaa yidhi daarta aakhiro wuxuu ka mid yahay layidhi xasanaatu dunya wa fil aakhirati xasanatana jannada weeye dukuulkeeda waaye oo markaasi nabadgelyo lagu galo masalanba waxaa waaye qofku waxaa weye inuu islaamnimo uu ku dhinto oo waxa weeye markaasi xisaab iyo cadaabna markaasi oo lagu adkeeyo aysan haleelin isla markaas ilaahay wejigiisa kariimka uu arko sidaas ayaa markaasaa in lagu fasiro midda u wanaagsan waa saasaa la yidhi maxaa yeele xadiisu caaisha ayaa markaa u daliila isagune oo nabigu waxau dhahay calayhi salaatusalaam salillaaha alcaafiyata ki daarayna ayuu dhahay caaishoy ilaahay su-aalo caafimaad labada daarood in ilaahay ku siiya subxaanahu wa tacaala markaasuu dhah ilaahay waqinaa naga kori ayay leeyihiin cadaaba naari naarta cadaabkeeda naga kori ayay leeyihiin waa inaan naarta aan la gelin weeye ulaa'ika kuwa aasow dhah ilaahay subxaanahu wa tacala laga soo warramay Mm. low maxaa u sugnaada nasiibu nasiibow dha ilaahay waa dadka mu'miniinta mimaa kasabuu min ajli maakii ajligiisow dha ilaahay kasabuu ay kasbadeen oo xaj iyo maaragtay ducaa weeye wallaahu allana sariiculxisaabi xisaabkiisu aluhu deg deg badan yah weeye ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahu maxaa usugnaada nasiibu nasiibow dha ilaahay mimaa kii xaggiisana ugaga sugnaaday kasabuu ay kasbadeen ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala mimaa kasabuu weye wallaahu allana sariiculxisaabi xisaabkiisu allihuu deg deg badaan weeye ilaahay khalqiga dhammaantiis waxau ku xisaabayaa ha layidhi maalin maalmaha adduunya ka mida niskeeda oo kale ayuu ku xisaabayaa sida maaragtay axaadiista bacdigood ku soo aroortay marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا aayadda laba boqol iyo labo oo suuratu lbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay axkaamu lxaj ayaa ilaahay nooga soo waramay oo waxa weeye markaan aynu ku dhownahay khaatimadeedii weli marka waxaynu ku dhex jirnaa axkaamtii xajka ayaynu ku dhex jirnaa meeshaana waxaa laga gelayaa khaatimadii xajka meesha ugu dambaysay oo ayaamu minaaheeday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan noogaga sheegaya marka aayadda casharkeenna ugu dambaysay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo yidhi dadku markay waxa weeye yuquufu carafo ay sameeyaan waa laba qaybood dad ilaahay adduunyo su-aalanaya aakhirana aan waxba ku lahayn iyo dad ilaahay subxaanahu wa tacaala adduuniya aakhiro su-aalanaya oo mu'miniina marka labadaas qole ayaa ilaahay ka soo waramay marka kuwa dambe ilaahay wuxuu waxay iska leeyihiin nasiib sabab ayay iska leeyihiin waxa ay kasbadeen daraaddooda ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa sariicul xisaab udha ilaahay hadda waxaa ilaahalkaanu ogaga sheegayaa axkaamtii xajka tii ugu dambaysay wadkurullaaha alla xusa ayuu dhah ilaahay wadkuru wadkurullaaha alla xusa ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala fii ayaamin ow dha ilaahay maalmayaala dhexdooda ayaamtaasoo macduudaati loo la tiriyow dha ilaahay faman ruuxii tacajala degdegow dha ilaahay fii yowmayni laba maalin dhexdooda falaa isma dembi calayhi korkiisa ma ahan waman ta'akhara ruuxii ta'akhurane falaa isma caleyhi dembi isagana horkiisa ma ahan dembigaa la anfinaayona liman duul ayuu u sugnaadow dha ilaahay ittaqaa alla ka cabsanaaya oo xajkiisa ilaahay oga cabsanaaya wattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahay waaclamuu ogaada annakum idinku ilayhi ilallaahi ilayh xaggiisa tuxsharuuna in laydinsoo kulminaayo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alla xusa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskaan alla la xusaaya waxaa weeyaa la yidhi takbiirta oo la takbiirsanaayo cinda ramiljamaraad weeye cinda ramyiljamaraad buuraha marka la tuuranayo agtooda takbiirta lala imaan imaanayo weeye oo waxa weeye birdhec kasta oo la tuuraayo ama dhagaxa yarkaa oo la tuuraayo oo markaasi mid walba todoba lagu tuuraayo mid walba waxa weeye waa la takbiirsanayaa weeye oo waxa uu leeyahay qofku allaahu akbar ayuu leeyahay waxaa lamid ah oo ayadan la takbiirsanayaa caqiba salawaad weeye salaadaha ciribtooda weeye ayagana waa la takbiirsanayaa marka wax la gowracayana iyagana waa la takbiirsanayaa oo qofku wuxuu leeyahay bismi illaahi wallaahu akbar ayuu leeyahay allaahuma ina haada minka wa ilayka fataqabal ayuu leeyahay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alla ilaahay fii ayaamin maalmayaala dhexdoodowdha ilaahay macduudaatin oo la tiriyey ayaamahaas waxa weeyaa la yidhi ayaamu tashriiqa oo saddexda ayaa loola jeedaa waxaana weeye markaasi maalinta oo tobanaadka oo yoomu naxriga saddexda maalmood oo ka dambaysa ayaa la yidhaahdaa marka ayaamahaas waxaa la yidhaahdaa ayaamu mina ayaa la yidhaah marka waxay noqonaysaa saani yoomu naxri weeye maalinta dhuundhowda maalinteeda labaad iyo labada maalinuu la xidhiirta weeye ama sidii horeo hadda ku sheegaynay maalinta tubanaadka saddexda maalmood oo ka dambaysa weeye marka hadda yowmunaxrigu waxa weeye waxau macluum ku yahaa layidhi isagu dabxigaa yidhi laakiin waxaa weeye macduud kayru macduud waayaa layidhi oo ramiga loo tiri maayo marka labada yoon oo ka dambaysa oo bacdigiisa waa macluumaan waa macduudaadaa layidhi raabicuna waa macduud oo hayru macluumaha la yidhi saas laakiin waxaa qaba imaamu maalikiyaa qaba iyo abu xaniifaa la yidhi laakiin sidaa hore u sheegnay madabta imaamuna ashaafici waxaa weeye maaragtayaa saddexda maalmood oo ka dambaysa yoomu naxriga saddexdooduba waxa weeye waa maaragtayaa macluumaad weeye waana macduudaadaa leeyihi marka hadda ayaamaha oo macduudaadka waa ayaamu tashiiqa oo saddexdaa saas weyaa leeyihi Ah. marka hadda sidaasaa loola jeedaa maxaa yeele maalinta yoomu naxriga waxaa la samaynayaa ramiga jamratulcaqaba naxriga ayaa la samaynayaa xalqiga ayaa la samaynayaa dawaaful ifaalle ayaa la samaynayaa maalmaha kaleentoodna waxaa weeye waxaa la samaynayaa jamaraadka tuurashadooda ayadoo markaasi waxa weeye laga bilaabaayo midda la xidhiirsa masjidu mina la xidhiirta ka bacdi wasdagaa lagu xejinayaa waxaa lagu khatimayaa jamrat alcaqaba weeye maalmaha kaleoo markaasi labada maalmood oo kaleentood ayaguna sidaas dee la yeelayaa haddaan qofku markaasi waxa weeye tacjiil ouna samayno hadda ilaahay halkaa noogu sheegaayo kaasoo waxa weeye rukso laysi siiyey ah marka ayaamahaas ilaahay xusowdha ilaahay macduudaadka hawdha ilaahay faman ruuxii tacajala degdegowdha ilaahay waxaa laga wadaa faman istacjalaya binafri min minan qofku ku degdega inuu ka rarto mina uu ka rarto fii yowmeyni laba maalin dhexdoodow dha ilaahay laba maalin oo ka mid a ayaamu tashriiqa markii waxaa waaye buurahooda uu gintoo ramigooda uu sameeyo falaa ismi dembi calayhi korkiisa ma anow dha ilaahay oo tacjiilkaas dembi kama helaayo waman ta'akhara ruuxi ta'akhurane ilaah waxa weeye uu ka baryo habeenka saddexaad isla markaasina waxa weeye jamaraadkiisa uu ka tuurto falaa ismi dembi calayhi korkiisa ma ahnowdha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa arrintaa waxa weeye waa loo khiyaargeliyey arrintan waa loo khiyaargeliyaa laga wadaa marka ilaahay buu yidhi faman tacajala ruuxu degdega fii yowmayni laba maalin dhexdooda qofkan waxa weeye waxaa ilaahay ruqsa dadka u siiyey laba maalin markay joogaan intaa waxa weeye maalintaas labaad qoraxdooda aysan dhicin inay macnaha ka raro karaan meesha oy ka tegi karaan weyaydana ka bixi karaan laakiin waxaa layidhi haddii qoraxda maalinta labaad ay ugu dhacdo meesha waajibay ku noqonaysaa inay joogaan oy maalinta saddexaad ay sugaan marka hadda sida kutubta ay dhigayaan waxaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa u naxariistay baa layidhi dadka oo waxaa weeye gaadiidka wateen ayaa waxaa layidhi dhulkaas mino waa dhul qafrada oo aan geeda lahayn marka xoolihi ayaa meesha ku gaajoodaa la yidhi markay ku gaajoodaan dhibaato ay ku dhacdane oy nabiga u sheegteen calayhi salaatu wasalaam ayaa aayaddaani soo degtaa la yidhi inay markaasi meesha ay ka degdegaan oo kolka waxaa weeye xoolahoodii markaasi daaq ay la raadsadaan ayagoo hadda cilladu saas eeday ayay haddana hadda waxay iska noqotaba xukun oo joogtaa iska noqota falaa isma calayhi dhambi korkiisa maan tacjiilkaas waman ta'ahara ruuxii ta'ahurowdha ilaahay waxaa laga wadaa xataa baata leylata saalis weeye habeenka saddexaad inta uu ka baryaayo oo buurihiisa uu ka tuuranaayo falaa isma dembi caleyh korkiisa mahan macnaha labadaasba khiyaaraa la siiyey laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen in saddexda maalmood la dhammaystiro taas ayaa afdalahaa la yidhi hadda waxaa la yidhi rammigan aslu mashruuciyadiisu waxay ahayd baa la yidhi nebiyullaahi ibraahim markii la amraa la yidhi inuu maaragtay wiilkiisa uu gowraco sida raajica oo loo badan yaha wuxuu ahay baa le ismaaciile ayaa markuu sii waday oo mina u sii waday meeshaas inuu ku gowraco rabaye waxaa la yidhi shaydaan ayaa maaragtay usoo banbaxay baa layidhi oo masjidka agtiisa uga soo baxay markaas ayuu todoba dhagax ku tuuraa layidhi haddana waxau uga soo baxaa la yidhi jamratul wusda agteeda kolkaasuu todoba dhagax ku tuuraa layidhi haddana wuxuu uga soo baxaa layidhi jamratul cawaa agteeda markaasuu tooba ku tuuraa la layidhi marka hadda waxaa la yidhi rammiga sababtiisi waa suushaa la yidhi laakiin xukunkiisi waa baaqiyaa layidhi oo ayadoo hadda arrintu sababtu saas yeelay haddana waxaa weeye xukunkiisi waa baaqi ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa liman ittaqaa waxaad soo qadaraysaa si laantaan loogu tacallujiyo wa nafyu lismi weeye dembiga oo la anfiyo ila ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faman tacajala fii yowmayni falaa isma alayhi waman taahara falaa isma caleyh marka dembigaasoo la anfiyo liman duul ayuu u sugnaadow dha ilaahay itaqaa alla ka cabsanaya qof xajkiisa ilaahay uga baqaaya maxaa yeele qofku markuu xajkiisa alla ugaga baqo markaas ayuu xaaji oo xaqiiqaah u yaha weeye qofki waxa weeye isagoo xaajiya haddana alla aan ka cabsanaynin waxaa weeye xaaji xaqiiqiya mahankaasu ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaana wa tacaalaa wattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahay oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa iyo nahyigiisa alla uga cabsado alla waxa faray fartooma wuxuu idinka reebana kahara waa lagu ogaadowdha ilaahay annakum idinku ilayhi ilallaahi ilayhi xaggiisa tuxsharuuna in laydinsoo kulminaayo oo maalinta qiyaamo in ilaahay subxaana wa tacaala maxkamadiisii laydin keenaayo allana acmaashii laydinku jaasinaayo alla ka cabsadowdha ilaahay subxaana wa tacaala taasaa jirayse wa min annaasi dadka waxaa ka mid ow dha ilaahay manduu yucjibuka uu ku cajab gelinaayo qowluu qowlkiisaw dha ilaahay filxayaati nolosha uu kuga cajab gelinayo addunyaa oo dhow wayunshidullaaha allana uga markhaati yeelaaya calaa maa fii qalbihi waxa qalbigiisa ku sugan inuu maaragtayaa waafaqsan yahay waxa uu lisaanka sheegaayo wal xaal huwa isaguna aladul khisaamu doodiisu ay daran tahay ow dha ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu halkaa nooga sheegayaa war cusub ayuu nooga sheegayaa waxaanu ka soo baxnay axkaamulxaj aayaddii hadda noogugu dambaysay ayaa ugu dambaysay hadda meeshaan waxaynu ka gelaynaa war cusub ayaynu ka gelaynaa waxaa ilaahay ka warramayaa qolo munaafiqiinta ka mid ah ayaa ilaahay halkaan aayaddan uga warramahaa yidhi waxayna sheegeen intaanan aayadda macnaheeda u gelin culummadu waxay sheegeen waxay ku soo degtaa layidhi aayaddaanu nin munaafiq ahay oo la dhihi jiray akhnas ibnu shurayq la dhihi jiray ninkaas la dhihi jiray akhnas ibnu shurayq ayay kusoo soo degtaa layidhi aayaddaanu marka ninkaas wuxuu ahay baa layidhi nabiga calayhi salaatu salaam ayuu la fadhiisan jiraa layidhi nin hadal macaan ayuu ahay oo nabiga hadal macaan ayuu sheegi jiraa layidhi waxuuna ku dhaara jiraa layidhi inuu mu'min uu yahay oo nabiga uu rumeeyey oo nabiga uu jecel yahay oo doontiisa markaasaa nabiga calayhi salaatu salaam majliskiisa uu soo dhoweey jiray inaan arrintaas waxba ka jiro uu ninkaanu sheeganayo munaafiqa ayaa marka ilaahay ku beeniyaa layidhi ninkan weliba cadaawada dadka muslimiinta u qabay baa layidhi waxau malaa layidhi meel beera beero waxaa weeye badar uu ku yaallo markaas iyo waxau malaa layidhi dameero oo dadka muslimiinta ay leeyihiin waxaa layidhi beerihii waa gubay baa layidhi dameerihiina waxaa layidhi faylaha ayuu ka wada jaray baa layidhi sida hadda ilaahay subxaana watacaala tacaala aayaddan kale uu noogu sheegaayo xaasidnimada markaasi oo u qaba muslimiinta yidhi marka hadda ninkan munaafiqiin kalaa jiri jirtay saddex boqol gaaraysa oo waxa weeye asaga arrintan kula mid ahaa yidhi aknas waxaa la yidhi waxaa laqabka looga dhigaa la yidhi waxaa la yidhi waxaa laga soo qaadaa la yidhi markaasi bil la yidhi waxaa la yidhi maalintii beder ayuu dhuuntay baaya oo macnaha waxa weeye takhanusku waxa weeye meel lagu gambadaa la layidhaah marka maalintii beder ayuu isqariyaa la yidhi isaga iyo rag jamaacadiisa markaas ayaa wahaw dhahay baa la yidhi haddii maxamed maanta loo gargaaro falcizatu lakumow dhahay cizada idinkaa iskale maxaa yeelay wax cadaawaa uma qabtiin oo maxamed maxamedow dhahay haddii gaaladu ay guweysatane maxamed dhibkiisa waa idinka kaafiyo gaaladeena ayaanu ku biiraynaa maxaa yeele munaafiqiintu labada dhinac ayay la wada shaqaystaan marka ilaahay ayaa rasuulkiisa u sheegaayo alla wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid mida ah, man duul yucjibuka uu ku cajabgelinaayo qowluu qowlkiisu filxayaati nolosha uu kugu cajabgelinayo addunyaa oo dhow laakiin walaa yucjibuka filaakhirati weeye aakhiro kugu cajabgeli maayo maxaa yeele waa khilaafsan yahay maxaa yeele munaafiqiintu waxa weeye adduunyada iyo sharaxaadeeda iyo wax ka qabashadeeda ayay markaasi ku war badan yihiin oo ay jecel yihiin inay ka hadlaan markastaba laakiin aakhiro waxa weeye kuma war badna wayushhid illaaha allana uga markhaati yeelaayo calaa maa fii qalbihi waxa qalbigiisa ku sugan ilaa wuxuu leeyahay nabiga ugu dhaaranayaa inuu mu'min yahay oo nabiga uu jeclihou rumeeyey wawal xaal huwa isaguna aaladulkhisaami u ilaahi doodiisu mid ay daran tahay uu yahay shadiidulkhusuumati laka wey isagu kuula doodaayo adiga iyo waxaa weeye dadka adbaacdaada cadaawada idiin qabo wey waidaa waqtiga ayuu dha ilaahay tawallaa uu jeesto ninkaanu markii waxa weeye majliskaaga uu ka tagowdha ilaahay waidaa watigii tawallaa uu jeesto sacaa waa soconayaa howdha ilaahay fil arli arlada ayuu ku soconayaa liyufsida inuu fasaadiyo fiiha fil arli arlada uu fasaadiyo sacaa fil arli arlada ayuu ku soconayaa howdha ilaahay liyufsida fiiha arlada inuu fasaadiyo oo wayuhlika alxarsa beeraha markaasi uu halaago iyo wanasla xoolaha howdha ilaahay arlada inuu fasaadiyo waxa weeye beeraha uu halaago xoolaha uu halaagay weye fasaadkiisay ka mid tahay sidaan hadda aan soo sheegaynay beero iyo markaasi waxa weeye dameero ayuu halaagayo beerihiina waa gubaydaa layidhi habeen madow dameerihiina faydaha ayuu ka jaraa layidhi wallaahu allaw dha ilaahay laa yuxibu lfasaada fasaadka alla ma jecla macnaha waxaa laga wadaa ilaahay fasaadka raalli ka mahan weeye qofkii mufsidana ilaahay subxaanahu wa tacaala fasaadkiisa ayuu ku jaasinayaa waidaa waktigii qiila lahu loo yihaa munaafiqaasowdha ilaahay ittaqi illaaha ilaahay ka cabso warniyow ficilkaada hayso ilaahay ka baq haddii la yidhaahdo akhadat waxaa qabanaysowdha ilaahay alcizatu isla qabweyna ayaa qabanaysa marka hadda munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa waxa weeye ilaahay markii lagu waaniyo oo waxa weeye alla ka cabso la yidhaahdo anafa ayaa ku dhacda maxaa yeele taasay diidan yihin oo allah ayna wa rumaysnaynba markaasuu dha ilaahay waidaa idaa qiila lahu loo yidhahdo munaafiqaas ittaqi illaaha ilaahay ka cabso akhadathu lcizatu anafa ayaa qabanaysow dha ilaahay xamalathu lanafatu weye walxamiyatu cala alcamali wey bilismiyow dha ilaahay baadaan ka dhigaynaa multabisan xaalayaa kii ku dheehan dheehanow dha ilaahay bilismi dembi ku dheehan asagoo markaasi dembi ku dheehanoo dembi ku jira weye marka see la yeelayaa ilaahay wuxuu yihi faxasbuu kaas kaafigiisa waxa ku filanu jahannamu jahannam weeye faxasbuu kaafigiisowdha ilaahay jahannamu jahannam weeye maxaa yeele qofku dembi kasta hadduu galo haddiiba waxa weeye ilaahay naartiisa ay ka dambayso oo aakhiro la cadaabaayo waxaana uu samaynaayo ictibaarba ma laha annagay na dhibaayaan mooyaane mar haddii cadaab allaba uu ka dambeeyo ayagana waxa weeye wax nafciya u malaha annagana hadda wax dhibaatada weyn uguma haayaan ee nafteenna ayaa laciifa maxaa yeele ilaahay jahannamaa ku filan owdha ilaahay walabi'sa waxaana baas la owdha ilaahay almihaadu dogol ayaa baas leh firaash oo la seexdo ayaa baas leh hiya jahanamaa baas leh almaksuusu bidami ayaa meeshaan maxduufaho jahannamo ay hiyaa lasoo qadarayaa marka aayaddaas waxaa looga soo warramay munaafiqiinti munaafiqiinta waxaa cagsigooda dadka muuminiinta ah oo wanaagsan ayaa ilaahay ka warramaya wa min annaasi dadka waxaa ka a u dha haddana ilaahay mabdun yashrii shiraysanaya nafsahu naftiisaw dha ilaahay ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay ridiisa dalabkiisa ku shiraysanaya wa min annaasi dadka waxaa ka mida u dha ilaahay mabdul yashrii shiraysanaa bimacnaa yabiicu nafsahu naftiisa ou gedaya oo waxa weeye naftiisa waxuu ku bixinayaa laga wadaa daacada ilaahay marka waxay ka dhigantaha asoo naftiisa iibinaaya oo waxa weeye daacada ilaahay ku bixinaaya haddana beddel wuxuu u qaadanayaa jannada weeye ibtiqaa'a mardaatilaahi weeye ilaahay hilihiisa darabkiisa daraaddeed un ilaahay hadda aayaddan ayadana waxaa la yidhi ayaday caam iska tahay saxaabiga layidhaha suhayb ibnu sinaan arruumi ayay ku soo degta baa la yidhi waxaa la yidhi suhayb markuu islaamay ayaa mushrikiintu soo baxeenaa la yidhi markaasay dhibeen maxaa yeele islaamkiisay diidaayeen markaas ayuu wuxuu dhahay baa layidhi war anugu waxaan ahay nin weyn oo odaya oo miskiina waxa weeye anigu idin anfici maayo inaan idinka cararina waxa weeye dhibaato idinkuma hayso ee waxa weeye waxaad ii dhibaysaan hadday maal jihadiis tahay fahaa huwa ayuu dhahay waa kanee qaata ayuu dhahay marka maalkiisii uga tegaa layidhi markaasuu nabiga usoo haajiraa layidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo maalkiisii kasoo tegaa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam suhayb waa ammaanay xadiisow ku ammaanayo waa u dhahay nicma alcabdu suhaybunuu dhahay addoon ayaa nimcaleh leh suhaybaa nimcalahw dhahay low lam yakhif illaaha lam yacsihi weeye macnaha waxaa laga wadaa haddii waxa weeye khawfka ilaahay uu ka anfoobi lahay suhayb ninka la yidhaahdo waxa weeye xataa cisyaana kama dhaceen maxaa yeele daacadiisaa la yidhi waxa weeye maxabo ilaahay uu jecel yaha weeye ee damac jannada alla uu damcayo maahan khawf uu ka cabsanayo ilaahay naartiisana maahan waa ninka markaasi maqaamaadka oo taqwada midda ugu sarraysa ayuu ka gaaray baa yidhi marka ilaahay ugu yidhi wamin annaasi dadka waxaa ka mid a ah, yashri shiraynaayo nafsahu naftiisa ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay rijihiisa dalabkiisa daraaddiisa u shiraynaayo waata aayaddan caamay u noqonaysaa wallaahu allow dha ilaahay ra-uufun alla yudkhurid badan weeye bilcibaada addoomma u tiri badan ilaahay subxaana wa naxariisiisu miyay daran tahay weeye waxaa ilaahay subxaana wa tacaala addoomanka uu ku hanuunayaa walax isaga uu raalli ka yahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow idkhuluu gala ayuu dha ilaahay fi silmi islaamka gala kaafatan xaalow yaakiidan islaamku walaa tattabicuuha raacraacina khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisow dhaha raacraacina waxyaabaha shaydaanku tasiinaynaayo maxaa yeelay inahu shaydaanku lakum idinka aduwin cadow ayuu idin yahay mubiinu oo cadownimadiisa ay cadda howdha ilaahay aayaddan hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa isagoo dadka muuminiinta ilaahay u naadinaaya dadku waxa weeye islaamka inay galaan oo waxa weeye qaybaha islaamkaoo dhan ay ku camal falaan ayaa ilaahay ka warramayaa balse hadda aayaddan intaana macnayeeda u gelin waxay ku soo degtaa la yidhi saxaabiga la yidhaah cabdullaahi ibnu salaam oo nin israa'iiliya ahay iyo rag asxaabtiisa waxaa la yidhi markay islaamka soo galeen ayay weynaysteen baa layidhi sabtigay weynaysteen oo ay weyneeyeen baa yidhi haddana waxay kahkaahdeenaa layidhi geela maaragtay hilibkiisa ayay kahdeen baa la layidhi bacda alislaam idan ayaga waxa waaye ciidoodu sabtigay yeleen geelana waan soo marnayo waxa weeye hilibkiisa ma aysan cuni jirin waxaanse haddan ugu tegi doonaa weliba suuratu aala imraan aanse ugu tegaynaa bayaankeeda weeye marka hadda markay arrintaas ay dhacday muslimiinna ay yihiin ayaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow idkhuluu gala ayuudha ilaahay fi silmi islaamkaa loola jeedaa kaafatan xaalow yaha kii dhan islaamku silmigaasaa laga xaalaynayaa oo waxaa laga wadaa fii jamiici sharaa'ici weeye islaamka sharaa'icdiisa dhammaanteeda gala ayaa laga wadaa ee hadda waxaa weeye islaamka in qaybna laga qaato qaybna laga tago inayna suurtagalahayn ayaa ilaahay noo sheegaya subxaana wa tacaala walaa tattabicuu ayuu dhi ilaahay ha raacraacinay dha ilaahay khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisaw dha ilaahay shaydaanka jidadkiisa ha raacraacina waxyaabaha uu idiin ziineynaayo oo waxa weeye tafriiq in lagu sameeyo sharaa'icda islaamka iska ilaaliyu leey ilaahay raacinuu leeyahy maxaa yeele hadda arrintaasu ninkaas saxaabiga iyo raggaasaa loola jeeday laakiin hadda muslimiinta zaminkan joogta ayaa ka daran arrintaas maxaa yeela waxaa weeye sharaa'ic lislaam tafriiq ayaa lagu sameeyey maxaa yeela waxa laga tegay kitaabka ilaahay oo aan lagu camal falayn oo amba xuduud leh ama amwaamir leh ama nawaahi leh faraha ayay ka bateen marka islaamku waxaad fiirinaysaa inuu isinka ka joogo ayay u badan tahay haddana ma anfacayso in waxaa weye qaarna la qaato qaarna laga tago weye marka hadda waxa weeye nimankan ilaahay wuxuu ku eedeynayaa markay islaamka galeen ayaa waxayna qabsan baa layidhi bijamiici shaa'ici baa layidhi ilaahay taasuu ku tawbiikiyaa layidhi hadda dadkeenna muslimiinta oo islaamka sheeganaya haddaan islaamku waxna qaadanayno waxna aan ka tegayno arrintaas ayaan annaguna lamid noqonaynaa maxaa yeele hadda nimankaa laftirkoodu niman muslimiin ay markaas ahaayeen haddii waxa weeye waxaan islaamku ogolayn ay sameeyeen oo caadaad iyo taqaaliidaada ay ictiqaasheenna ilaahay waa ka diiday subxaanahu wa tacaala oo waxaa laga dhigay waxaan islaamkii aan gelinaa laga dhigay shaydaanka jidadkiisa raacinuu dhahay maxaa yeele shaydaanku wuxuu ziidaynaayo waxaa weeye tafriiqaas weeye islaamka shareecadiisa la kala geeyo ah. oo waxaa laga wadaa in nabiga la raacaa la doonayaa fii umuuri ah, waxaa fi maaragtay fi fi fi lumuuri diiniyati kulahaa wey umuurta diiniga nabigu lagu raha alayh salatu salaam ayaga laakiin waxaa weeye waxay sameeyeen nabigana aleyhi umuuray ku raaceen muuse nabi muusena miday ku raaceen taasaa la diidaya marka maxaa yeele nabi muuse waxa weeye kitaabkiisa waa la nasakhay wixii markaasi sharcigeena waafaqa mooyaane wax kaloo lagu noqonaa ma jirto si kastoo la yidhahdaba waxaa weye islaamka tafriiq lagu sameeya shareecadu ma ogola waxaana ka shaqaynaa arrintaas shaydaanka maxaa yeele ilaahay wuxuu ku tilmaamay khuduwaatu shaydaan ayuu ku tilmaamay shaydaanna ilaahay wuxuu yidhi inahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow ayuu idin yahay mubiin oo cadownimadiisu ay cadda fa in zalaltum haddaad iilataan ow dha ilaahay oo aad ka iilataan miltum cani dukhuuli fii jamiici weeye islaamka dhammaantiis ood gashaa haddaad ka iilatiin ow dha ilaahay min bacdi maa inti bacdigeedowdha ilaahay jaa'adkum ay idiin timid albayinaatu aayadihii aad caddahay min bacdi maa intii kadib owl ilaahay jaa'adkum albayinaatu aayadihii cadcadday idiin maadeen xujooyinka daahirkaa weeye oo ay idiin caddaato islaamku inuu xaq yahay faclamuu ogaadow dha ilaahay waa digniin weeye ana allaha alla casiizun allihii qaalibu inuu yahay oo ilaahay shay uusan ka caajis gelinaynin inay idinka aarguto faclamuu ogaadow dha ilaahay ana allaha alla casiizun allihi qaaliba inuu yahay xakiimun alifalsuuma inuu wuxuu sancaynaayo hal yanduruuna ilaahay maa yanduruuna ma koranaayaan ilaahay maa yantadiru taarikuuna dukuula fiihi weeye kuwa waxaa weeye ee ka tegaaya islaamka inay galaan dhammaantiisa hal yanduruuna hashaa naafiye weeye ma koranaayaan dha ilaahay ilaa an yaatiyahum ullaahu ilaahay amarkiisu inuu u yimaado mooye ilaa an yaatiyahum ullaahu alla amarkiisu inuu yimaado mooyaan meeshaa mulaafaa lagu qadarayo waajib weeye ilaa an yaatiyahum inuu u yimaado mooyaan amrullaahi ilahi amarkiisu waxay la mid tahay ow yaatiya amru rabbika maxaa yeela ayadoo markaasi mulaafku ou si sariixa ugu qadaran yahay ayaa la helayaa marki meeshaa si sariixa ugu jiray si sariixa isagoo ugu jirin taqdiir ahayn ayaa aayaddan kale ow yaatiya amru rabbika laga helayaa meeshaana waxa weeye marka waa lagu qadaraya waajibna weeye intaas la qadiro maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala edyaan oo markaasi waxaa weeye majii'u lmakaan makaan inuu yimaado ilaahay markaa mustaxiil ayay ka tahay saas ayaa markaasaa lasoo qadiraya maxaa yeele ilaahay waa ka nasahan yahay intiqaal min makaana ilaa makaan taas waxa weeye caqiide islaam mahan taas maxaa yeele arrintaas waxay ka mid tahay sifaatulxawaadis ayay ka mid tahay ilaahayna mustaxiil ay ka tahay marka la waajib weeye in lasoo qadiraa mulaaf meeshaan lagu soo qadiraa ilaa marka ilaahay wuxuu dhahay ilaa an yaatiyahum ullahu ilaahay amarkiisa intuu uga imaanayo fii dulalina ow dhe ilaahay macnaha cadaabkii allaa laga wadaa asagoo ku sugan daruura dhexdoodow dha ilaahay oo min alkhamaami ow dha ilaahay saxaabka ka mid ah waalmalaa'ikatu malaa'igtina ay u timaado malaa'igta ayada waxba lagu qadari maayo maxaa yeele makhluuq waaye oo malaa'igta ayada waxaa ka suurtaabaayo intiqaal min makaani ilaa makaan maxaa yeele hadda haddaad tidhaahdi meeshaasoo dhanna sidii ayaa loo dayaha intana sidaan waxaad noqonaysaa adigoo simaaya makhluuq iyo khaaliq simaayay noqonaysaa wa qudiya alamru ow dha ilaahay amarkiina la xugmiyo oo halaagooda uu taam noqdo dha ilaahay wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayuu dha ilaahay ayaa turjacu lumuuru umuurta loo celaahow dha ilaahay wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacu lumuuru umuurta loo celinaahow dha ilaahay ah, amase tarjicu lumuuru umuurta ay u noqonaysaa oo mashhuulna waa lagu binay karaa ha la yidhi sal su-aalowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow bani israa'iil reer banu israa'iil su-aal oo su-aal tabkiida kam ilmi soo aataynaahum aanu siinay oo min aayatin aayad ah aayaddaasoo bayinatin oo cadowdha ilaahay sal su-aalowdha ilaahay bani israa'iil reer banu israa'iil kam ilmi soo aataynaahum aanu siinay kamtaa waxaa ina istifaamiye weeye kam ilmi soo aataynaahum aanu siinay oo min aayatin aayad ah bayinatin oo cadowdha ilaahay badi loo dhambalaa ka mida manigii iyo salwihii waktigiitiya la siiyaa ka mida oy markaasi waxaa weeye kufri ay ku bedeleen waman yubaddil ruux i bedelowdha ilaahay nicmatallahi ilay nimcadiisa oo wixii ilaahay ugu nimceeyey oo aayaadkaasa bedela maxaa yeele aayaduhu waa sababulhidaayaa layidhi waman yubadil ruux i bedela nicmatallahi ilay nimcadiisa min bacdi maa intii kadib owdha ilaahay jaa-atu ay u timiday oo kufri ku bedelowdha ilaahay fain allaha allowdha ilaahay shadiidulciqaabi ciqaabkiisu anigu darayn weeye ilaahay shadiidulciqaab weeye waana ciqaabayaa weeye marka sidaas ayaa maaragtay ilaahay subxaan waciidu soo jeediyey qolada hadda nafka nabiga calayhi salaam su-aali leeyahay waa reer binu israa'iilku zaminka nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu